بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد وقال المتنبي إذا دولة استكفت به في ملمة kafaaha fakaana asayfa walkafa walqalba mutanabbi ayaa gabaygan tirinaya nin buuna ammaanayaa wuxuu hadalka u soo dhigay markaa dowladdu haddii ay ninkan soo leexsato ama ay isku daydo inuu wax la qabto wuxuu u noqonayaa ninkani seefta ragga lagu garaaco waxa kaluu u noqonayaa gacanta seeftaa xajinaysa waxa kaluu noqonayaa qalbiga maamulaya ayuu yidhi ninbuu kolkaa ammaanayaa kolkaa wuxuu ku ammaanay inuu dowladda ku filaan karayo saddex ujeeddana uu u fulin karayo inuu seeftii u noqonayo qacantii haysayna uu noqonayo qalbigii maamulayeyna uu noqonayo إذا الدولة استكفت به في ملمة كفاها فكان السيف والكف والقلب إذا الدولة دولة استكفت في اللعنشة هذي كعدسته به ننكن ننكن إنه كف الله هذي دولة عدسته في ملمة مشكلة إيقنباتا كل عضينا إنه كغف الله كفاها إساقا كف الله هي دولة fakaana wuxuu noqonayaa asayfa qacant seeftii ayuu noqonayaa walkafa iyo qacantii ayuu noqonayaa walqalba iyo qalbigii maamulayey ayuu noqonayaa haddaba tashbiihyada aynu u jeednaa waxa weeye fa kaana sayfa walkafa walqalba dee suurtagal maaha ninku inuu seef noqdaa seefoo kaluu noqonayaa weeyaan macnuhu suurtagal maaha ninku inuu qacantii yaraydee seefta xajinaysay noqdaa inuu qalbi noqdaana waa saasoo kaleu suurtagal maaha kolkaa seefoo kaluu u noqonayaa oo qalbioo kaluu u noqonayaa oo qacan oo kaluu u noqonayaa sidaasuu macnuhu noqonaya markaa wa qaala saaxibka leylatin wadimna kitaabka loo yaqaano ka leylatin wadimna waxay ka dhigan tahay kitaabkaasi waa sheekadii aynu odhan jirnay diin iyo dacawo sheekadii diin iyo dacawa aynuu naqaanay weeyaanoo la tarjumay awal asalkeega hore waxay ku qornaan jirtay farisi bay ku qornayd luqadda farisigay ku qornayd ninkii soo tarjumay baa la odhan jiray cabdulaahi ibn almuqafac baa loo yaqaanaa waana ninkan iminka aynu kitaabkan iska qoray weeye wuxuu ahaan jiray kutub badanoo xagga falsafada ayuu wax ka qoray waxaa ka mid a xataa isaaquujiga ka mid a isaaquujiga kitaabkan la yidhaah ee falsafada isaga ayaa qoray cabdulaahi bnu lmuqafac baa loo yaqaanaa ninkan kutub aad iyo aad u badan buu lahaa gebagebadii shaam ayuu u badnaan jiro halkaa ayaa lagu dilay wuxuu ahaa nin luqadda runtii heer ka gaadhay ayuu ninkani ahaa hadalkana noocan uu usoo dhigaya alrajulu ninka dulmuru'ati sharafta leh yukramu waa la sharfiyaa calaa hayri maalin isagoon hanti lahayn kalasadi waa libaaxoo kale yuhaabu waa laga haybaystaa wain kaana raabidan haba xidhnaadee iminka libaa xidhan haddaynu u tagno isagoo xidhan oo halkaa iska joogun baynu halkaa kaga baqaynaa kolkaa qofku hadduu sharaf leeyahay shilinba yuuna lahaanine sidiisaa looga haybaystaa arrajulu ninka dulmuruu'ati shakhsiyadda u saaxiibka ah yukramu waa la karaameeyaa calaa gayri maalin maalba isagoon lahayn kal asadi waa libaaxoo kale yuhaabu waa laga baqaayo waa laga haybaystaa wain kaana raabidan meeshaaba ha iskaga nagaado oo ha ku xidhnaadee tashbiiha halkaa ku jira waxaan filayaa wuu inoo muuqdaayo waadixi buu yahay lakasiiratun ka saxiifatin abraari daahiratun naqiya qaa'ilkeegii wuu ka tegey lakasiiratun waxaad leedahay taariikh iyo dhaqan ka saxiifati alabraari dadka wanaagsan waraaqdooda oo kala ah daahiratun oo daahir ah naqiyatun oo nadiif ah halkan wuxuu ku tilmaamayaa nin buu doonayaa inuu la hadlo waa niow taariikh wanaagsan ayaad leedahay buu doonayaa inuu yidhaah markaa wuxuu u soo dhigay la kasiira waxaad leedahay siiro iyo taariikh ka saxiifati labraar dadka baariyiintaa malaa'igtu waxay ka qoraysay oo kale ah daahiratun oo daahir ah naqiyatun oo nadiifah tashbiiha ku jiraa wuu inoo cadyahayo siiradii ayaynu ku tashbiihinay saxiifati alabraar dadka baariyiinta ah saxiifadooda iyo waraaqdooda ayaynu ku tashbiihinay almaalu maalku almaalu maalku sayfun waa seef nafcan xagga nafciga iyo faa'iidada markaan eegno wa daran iyo xagga dhibaatada maalka markaynu ka hadlayno maalku waa seef kale markaynu eegayno xagga faa'iidada uu yeelanayo almaalu maalku sayfun waa seef nafcan xagga waxtarka iyo wa daran xagga dhibaatada waxtarka iyo dhibka waa sida seefta oo siday seeftaasi laba af u leedahay midna loogu hiiliyo ilaahay waa qofka wanaagsan looguna difaaco diinta ayuu ka kalena diinta ku dumiyaa waa hantiduna sidaasoo kalen weeyi almaalu sayfun yar baa seefa qofba dhinac buu u adeegsadaa markaa seeftaa qofna ilaahay buu ugu hiiliyaa iyo dadka wanaagsan qofna ilaahay ayuu wax ku yeelaa iyo dadka wanaagsan ayuu wax ku yeelaa qaala tacaala ilaah ayaa yidhi walahu ilaahay wuxuu leeyahay aljawaari kuwa sabeeye ayuu leeyahay almunsha'aatu fi lbaxri ee badaha lagu sameeyo kalaclaam ee buuraha la moodo aayaddaa qur'aankaa kolley tashbiih baa ku jira laakiin waxaa inoo dheer tashbiiha ilaahay ma magacaabin wuxuu halkan u jeeday lama magacaabinoo lama odhanin ilaahay waxaasuu leeyahay laakiin sifooyin baa la bixiyey kinaayaa loo yaqaanaa xagga balaaqada waxaa lagaaga baahan yahay markaad maqasho sifooyinkan inaad adigu garato waxaa inaad magacawdaa lagaa doonayaa soomaalideennu way taqaanay gaar ahaan carruurtii waxaynu odhan jirnay markaynu carruurta ahayn hebelow waxaad garataa faruurowgeeda laac ma garanaysaa faruurowgeeda laac lama magacaabayo laakiin tilmaam baa la sheegayaa faruurowgeeda laac balgaraa lagu odhanaya markaasaad adna fikiraysaa wax faruuran oo haddana geeda laaca ar ma garanaysaa ma magacaabi kartaa haa waa geel baad odhanaysaa markaa geelaa faruuran oo waa sidii oo kale ilaahay wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala walahu ilaahay wuxuu leeyahay aljawaari kuwa sabeeya inay sabeeyaan baa la sheegay talow halkay sabeeyaan almunsha'aatu fi lbaxri badahana waa lagu sameeyaa kalaclaam markay sheeda kaa xigaanna buuraad moodaaba war waxaas ma buurba talo waa maxay waxaasi markaa war waa maraakiibtii kolka halkii markab laga odhan lahaa ayaa ogaan lagaaga dhaafayo sifooyin markabkuuni leeyahay baa la sheegayaa adigana waxaa lagaa rabaa kolkaa inaad garato ilain waa kinaaye e waxaan uga jeednaa tashbiiha inoo socdaana waxa weeye halkan kal aclaam ay ku qoran tahay ayuu tashbiih ku jiraa wa qaala tacaala ilaah baa aayad kale ku yidhi fataraa waad arkaysaa alqowma qoomka fiihaa halkaa dhexdeeda sarca iyagoo wada dhintay ka'annahum waxaabad moodaaba acjaazu nakhlin timir gunteed khaawiyatin kharaabtay timir kharaabtay gunteed ayaabad moodaaba kolkaa ilaahay qoomuu halaagay ayuu ka waramayaa timirtana waxa loo soo qaatay geedaha kale loo soo qaadan waayey timirtu gunteedu ilaa xad bay weyn tahay qoomkanina qoom waaweyn bay ahaayeen haddana markay dabayli ku dhacdo ee la afuufo qofku wuu iska dibirayaaba kolkaa timirta xaggu uga egyahay waa xaggaa fa taraa waad arkaysaa alqowma qoomkii fiihaa meeshan dhexdeeda ayaad ku arkaysaa sarca iyagoo la wada ledgey oo wada bakhtiya kaannahum waxabad moodaaba acjaazu naklin timir gunteed timirta oo khaawiyatin kharaabtay timir kharaabtay baa la moodaa amaa gun kharaabtay oo berima xumaatay ayayba u egyihiinba buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala tashbiiha ku jira ardayo wuu iska cad yahay sidaan filayo wa qaala albuxturi فاعلاتون مستفعلون فاعلاتون فاعلاتون مستفعلون فاعلاتون ذهبت حيدة الشتاء ووافانا شبيها بك الربيع الجديد wadana alciidu wahwa linnaasi xataa yataqadaa wa anta lilciidi ciiduun ninkani waa nin qureesheed weeyi gabayga tirinaya waxaa loo arkaa taariikhdii dheeraydee jirtay waxaa la yidhi nin qureesheedoo gabay wanaagsan tiriya wuu yar yahay baa la yidhi wuu yar yahay nin qureesheedoo gabay wanaagsan tiriya haddii la helana gabaygiisu ma badnaada baa la yidhaahdaa gabaygiisu ma badnaadee aad ilaa xad buu u yar yahay hadduu gabaygiisu badnaadana ma wanaagsanaada la yidhaahdaa kolkaa laba iskuguma biiraan ninka qureesheed taariikhda intii la eegay gabay wanaagsan oo haddana badan weli lagama helin baa la yidhi ninkanaa isagu kolkaa arrinkaa laga helay muxturi baa laga helayoo gabaygiisu waana wanaagsan yahay waana badan yahay ninkan dhinacaad ka eegtaba waa gabay jayid a ah weeyaanoo runtii macnaha uu xambaarsan yahay aad la yaabaysid mar kaste nin buu ammaanayaa kolley nin kalena wuu ku soo halqabsanayaayo wuxuu leeyahay ilaahay mahadii weeyi buu idhi dahaba xiddatu shitaa sawka jiilaalkiina dhaafay jiilaalka maad garanaysaa kolley waa qof buu uga jeedaa qof buu leeyahay jiilaaluu ka dhigayaayo gebigiisuba abaara qof abaara ayuu leey ka jiilaalkiina dhaafay wa waafaanaa waxaa noo yimid shabiihan bikarrabiic gu yaroo adiga kuu eg noo yimid gu gugiibaa noo yimid buu gugaasina aduuba kuu eg yahay buu yidhi adiga inuu yidhaha buu doonayaa gug yar noo yimid buu oo dee u da'a ayaa noo yimid buu yidhi kolkaa waad aragtaa wadana alciidu ciiddii baa soo dhowaatay buu yidhi alla soo dhowaa buu yidhi sawtan waa ciiddii caadiga ahayd wahwa linaasi ciidun dadka unbaa ku ciida buu yidhi dadka ayaa ciidda ku ciido ku farxa xataa yataqada ilaa yuu dhammaado dadku maalinta ciidda waa la wada farxaa talow haddaba waa su'aale buu yidhi ciiddu yay ku ciiddaa ciiddana yaa ciidu ah wa anta lilciidi ciidun buu yidhi markaa adigaa ciidda ciidu sii ah ciidahana dadkaa ku ciida warniyow adigana ciiddaaba kugu sii ciidda buu yidhi markaa xiddatu shitaa'i jiilaalkii adkaa ayaa tegey wa wafaana waxaana noo yimid shabiihan bika kiioo adiga ku shabbahaya alrabiicu gugii ayaa noo yimid aljadiidu ee cusbaa wadanaa waxa soo dhowaaday alciidu ciiddii ayaa soo dhowaatay wahwa linnaasi dadka ayuu ciidu yahay xataa yataqadaa ilaayuu dhammaado wa anta adiguna lilciidi ciidda ayaad ciidun ciidu sii tahay war adiguna ciiddaabad ciid usii tahay buu yidhi ninbuu markaa ammaanaya ayuu gabayga ku ammaanaya waad aragtaa tashbiihiyada ku jiraa inay iska badan yihiin waanta lilciidi ciidunbaaba ka mid a adaaba ciida buu yidhi guyaroo kuu eg aragnay buu yidhi jiilaal xun oo ama adag baana dhaafay buu yidhi waxaasoo dhani waa wadaa tashbiihiya meesha kuugu jira markaa wa qaala tacaala ilaah waxaa kale ku yidhi alam tara miyaadan arkaynin qof kastooo indhalahowba alam tara miyaadan ogayn qof kastoo wax ogaan karowba kayfa daraba allaah ilaahay siduu u yeelay maalan tusaale iyo maahmaah maalan tusaale siduu ilaahay uga yeelay kelimatan kelmad kelmadda oo dayibatan wanaagsan ka shajaratin geed buu ilaahay ka dhigay geedka oo dayibatan wanaagsan asluha gunteedu haabitun dhulka ayay gashay oo dhulka ayay ku sugan tahay wa farcuhaa laamaheeguna fi samaai hawada sare ayay galeen tuutii waxay la imanaysaa ukulahaa midhaheega kula xiinin xilli kasta ayay la imanaysaa biidni rabbihaa rabbigeed idankiisa ayayna ku keenaysaa wayadribu allaahu ilaahay ayaa samaynayaa almhaala tusaalayaa linaasi dadka ayuu u samaynayaa lacallahum yatadakaruun inay ku waxqaataan wa maalu kelimatin kelmadda tusaalaheega khabiisatin foosha xun ka shajaratin geed baaba la moodaa khabiisatin isna foolxun ujtusad oo la soo siibay min fowqi alardi dhulka dushiisa laga soo siibay maa lahaa min qaraar oon gun lahayn oo wax gun la yidhaaba aan lahayn ilaah subxaanahu wa tacaala laba kelmadood ayuu tusaale inoogu samaynayaa waa kelmad wanaagsan oo ilaahay hortii adu tidhi iyo kelmad xun oo ujeeddo kale iyo dan cid kale aad u leedahay labadaa kelmadood baa kolkaa laysbarbar dhigaya kolkaa midna tusaale waxaa laynooga dhigay geed wanaagsan geed wanaagsan waa taqaanaa kolley geed wanaagsan geed wanaagsan waxaa loo yaqaanaa waa geedka midhihiisa la cuno ee caleentiisa la cuno ee dubkiisa sare la isticmaalo ee guntiisa iyo jirridiisa la adeegsado ee midhihiisu lafta ay leeyihiinan la tuurin waa geedku nabiguuna lahaa calayhi salaatu wasalaam muminkoo kale geedka muminka u eg ma garanaysiin ilan adiga meel lagu tuuro melihide haddaad mumin tahay meel la tuuro melihid waa idin dhaawacantaa laakiin ma dhimatid kolkaa meel la tuuro qofku ma leh carabkaagii wanaagunbaa ka soo baxaya dhegtaadii wanaagunbay maqlaysaa ficilkaagii wanaagunbuu ku kacayaa haddaad ummadda dhex gasho wanaagunbaad u dhexgelaysaa haddaad ummadda ka maqan tahay wanaagunbaad kala maqan tahay qofkani waa geedkaasoo kale ama kelmadani waa oo kale kolkaa kelmaddaa ilaahay ka hadlayo si guud buu uga hadlaye laakiin kelmaddu horta waa kelimatu tawxiid kelimatu tawxiid weeyaan kelmaddu dhulkana waxay ugu jirtaa si miisaanle ayay ugu jirtaa macnaheedu waxa weeyaan kelimatu tawxiid iyo wax kaste oo kelimatu tawxiidka ku xeeran hadday tahay runtii daacadnimadii wanaaggii dabayl kaste iyo duufaan kaste ha ku dhowdaane iyagunbaa soo hadhaya waxaa loo yaqaano kufriga kelimatulkufri iyo beenta iyo waxyaabaha lamidka ah awood kaste ha sheegtaan ama cid kaste ha hogaamise ee waxaa la og yahay inayna iyagu muuqan doonaynin ayna jiri doonaynin oo ilaahay wuxuu ka dhigay geed aan dhulkaba ku oolinoo guntiisii la soo siibay maalmo yar unbuu muuqanayaa maalmo yar unbuu muuqanaya qofka taariikhda akhriya si weyn buu u fahmi karaya waxaa jiri jiray masaa'il badan oo culimada islaamka ay soo martay in cadaadin badan lagu geliyey cadaadin badan in lagu geliyey inay mas'alada sidaa u sharxaan oo dunidaba marka la qiimeeyo la moodaya inay duniduba si kale tahay dhinac kale in la marayo laakiin wakhtigii dheeraaye isbedelayey ayaa jiilkii markaa joogay markuu meesha ka baxay ayay jiilalkii dambe oo dhani dee ilan xaq buu ahaaye ayuu ilaahay u soo ifiyey markaasay noqotay mas'aladii dulmigii lagu hayay mid laga qaado dadyaraantii badnayda haysay ama ay dareemaysay mid weyda oo caadi u heshay dadkeegii iyo ehelkeegii alam tara war miyaadan arkaynin ama miyaadan ogayn kayfa daraba allaahu ilaahay siduu u sameeyey maalan kelmad siduu u sameeyey uu uga yeelay maalan tusaale siduu uga yeelay kelimatan kelmad dayibatan wanaagsan ka shajaratin geed oo kale geedka oo dayibatin wanaagsan asluhaa gunteedu thaabitun dhulka ayay ku sugan tahay wa farcuhaa laamaheeguna fi samaa'i hawada ayay ku sugan yihiin tu'tii ukulaha midhaheega waxay keenaysaa kulla xiinin wakhti kaste biidni rabbihaa rabbigeed idankiisayna ku keenaysaa wayadribu allaahu ilaahay ayaa idiin dejinaya al amthaala tusaalayaasha linnaasi dadka ayuu u dejinayaa lacallahum yatadakaruun inay ku waantoobaan ama si ay wax ku fahmaan wa maalu kelimatin kelma tusaalaheega kelmadda oo khabiisatin xun ka shajaratin geed baa la moodaa geedka oo khabiisatin isna xun geedka oo ujtusat laga siibay min fowqi alardi laga gooyey laguma odhan quicad laguma odhan haddii geedka waa la gooyey lagu yidhaa waxaa laga baqayaa inuu dib ka soo ugu jirta ilan balaaqa qur-aanku kugula hadlayaaye kolkaa waa la gooyey maahae waa la siibay weeyaan haddii waa la siibay ad maqasho macal xididadiibaa u soo baxayoo geedkaasi dib dambe meesha ugama soo baxayo ka shajaratin geed oo kalu ilaah ka dhigay khabiisatin xun ujtusat la soo siibay min fowqi alardi dhulka dushiisa laga soo siibay maa lahaa uuna u ahaanin min qaraarin wax gun ihiba aayadaa balaaqada ku jirta maa lahaa min qaraar waad la yaabaysiin ardayow ma maqli jirteen qaraar waa nakiro maana waa naafiye nakiratun fii siyaaqi nafyi tufiidu lcumuum maa lahaa qaraar marka la yidhaha qaraar waxa weeye haba yaraatee wax xidid ah oo dhulka ugu hadhay ma jiro geedkaa haddana ilaahay min buu geliyey qaraarkii minta saa'idka ihina tawkiid kaley sii faa'iidaynaysaa kolkaa geedkaasi lagama yaabo weligii dambe inuu dib u soo baxo tashbiihiyada ku jira ardayo way ku cad yihiinoo halkaa waxba ku fogaan maayo wa qaala tacaala ilaah ayaa yidhi aayaddaa ah hore intaanan ka bixin alam tara markaan macnaynayay waxaan idin lahaa miyaadan arag miyaadan ogaan baan ku lahaa labadaa macneen isdabadhigayey waxaan isku kaa dabadhigayey miyaadan arag baad inta miyaadan arkayn baad ku macnaysaa sow maaha miyaadan ogayn baa la moodaa inay ka habboon taho taraadu ogaanshana way noqotaa aragtina way noqotaa kolkaa ogaanshaha ku daaya ardayow alamtara miyaadan ogayndhe ilayn muslimiintao dhan baa lala hadlayaa oo hadalku waa caam muslimiintana waxaa ka mida indhoole kan indhahalye waa muslime miyaadan arag haddaad tidhaama arkayba ma arag buu odhaniye war miyaadan ogayndhe markaa ilayn ogaansho weeyaan waxa la rabaaye inaad aragta maaha muhiim waa inaad og tahay wa qaala tacaala ilaah ayaa aayad qur'aana ku yidhi allaahu ilaahay nuuru samaawaat samaawaadka nuurkooga weeye waalardi ardadana nuurkeega weeye mahalu nuurihi ilaahay nuurkiisa markaan tusaale u soo qaadanno ka mishkaatin waa godka yar ee iftiinku uu ku jiro oo fiiha uu ku dhex jiro misbaaxun welibana laydh almisbaaxu laydhkuna fii sujaajatin buu ku sii dhex jiraa muraayad azujaajatu muraayadana kaannahaa waxaabad moodaa kowkabun xidig duriyun jawhar loo nisbeeyey amaa dariyun iftiimaya ah oo iska kaa difaacaya yuuqadu aayaddan qur'aanka ah aqwaasha mufasiriinta ee ku jirta haddaynu eegno ilaa koob iyo toban qowl ayaa ku jira oo mufasiriintu ay ku leeyihiin mufasiriintii waaweynayd markay sharxayeen aayadda qur'aanka ah, ilaa koob iyo toban qowl ayay geliyeen laga soo bilaabo ibnu cabbaas radia allaahu canhu aqwaashiisii markaynu qiimayno cabdulahi ibnu cabaas xabru lumma markaynu qiimayno aqwaashiisii ilaa koob iyo toban qowl baa ku jira aayaddan welibana way ka badan tahay koob iyo toban qowl eh qaybta hore uunbay koob iyo tobanka qowl ku jiraan allaahu ilaahay nuuru samaawaati samaawaadka isagaa nuuriya qole waxay leeyihiin samaawaadka isagaa nuuriyo dhe qolena waxay leeyihiin samaawaadka nuurkoogii weeyi dhe waana laba farqioo kala duwan weeye midna waa ismi faacil midna waa tashbiih ayay kala noqonayaan allaahu ilaahay nuuru samaawaat samaawaadka isagaa nuuriya walardi ardadana isagaa nuuriya talow ilaahay samaawaadka muxuu ku nuuriyaa ardayow wuxuu ku nuuriyaa wuxuu u sameeyey eh, cadeedo iyo dayax iyo xidigo ayuu ilaahay u sameeyey cirkii wuu iska nuurayba markaa talow dhulkana ilaahay muxuu ku nuuriyaa dhulka wuxuu ku nuuriyaa ambiyuu u soo diraa iyo culimuu u soo diraa ambiyada la soo dirayo iyo nebiyada iska daba imanaya iyo waxyiga la soo dejinayo ayaa xaajiyow dhulkana nuurinaya oo ifinaya allaahu ilaahay nuuru samaawaat samaawaadka isagaa nuuriya walardi ardadana isagaa nuuriya maalu nuurihi ilaahay nuurkiisa haddaynu tusaale u soo qaadanno ka mishkaatin baaba la moodaaba mishkaadka laba qowl baa ku jiree waxaynu iska odhan karnaa waa meelaha yaree godka meel yaroo godan oo sidaa u godan haddaad doonto guri yarba ka dhigo meel yaroo godanoo sidaa usoo godan baa laydha daaqadaheennanoo kale meelahan kabadhka aynu ka samayno oo kale meel yaroo godan weeyaan waxaa kaloo la odhan karaa halka yaree baasha dubaaradu ay gasho somaydaan ar faynuuska halkaa yaree godan aduu godun baa loo jeedaa almuhiim maalu nuurihi ilaahay nuurkiisa masalkiisu ka mishkaatin meel godan oo kale god oo kale weeyaan fiihaa godka waxa kusii dhex jira misbaaxun laydh baa ku dhex jira almisbaaxu laydhkana fii zujaajatin muraayad iyo quraanad buu kusii dhex jiraa qoynuusku miyuuna quraarad ahayn layidhi ku sidex jiro azujaajatu quraaraduna kaanahaa kowkabun xidig baabad moodaaba waxaad eegtaa ardayow haddii imika laydh aynu halkaa bannaanka dhigno suuqaa haddaan laydh dhigno iftiin badan samayn maayo laakiin haddaan laydhka geed hoos dhigno hadda u fiirso laydhka haddaan maxay hoos dhigo geed yar haddaan hoos dhigo iftiin badan buu samaynaya waayo laamaha geedka halka intay ka muuqdaan oo dhan ayuu iftiinkaasi gaadhayaa haddaba haddii laydhka la soo godoo la soo celiyo iftiinkiisu aad buu awood u yeeshaa sababtan god loo soo qaatay wax meesha soo godan iyo meesha dedan laydhka lagu xidhaa wuu ka iftiin weyn yahay laydhka kale horta o laydhkaasi waa laydh iftiin weyn maadaamuu god ku jiro waa o mishkaad waxa layna yidhi haddana wuxuu sii dhex jiraa muraayad iyo quraarad buu kusii dhex jiraa quraarad nadiifa ah ayuu kusii dhex jiraa quraarada ka waran marka la dhex geliyo laydhku miyuuna sii iftiimaynin way la sii nuuraysaa waa guluubadeenani miyayna quraarad ka samaysnayn way ka samaysan yihiin la soco kolkaa quraarad markii lasii dhexgeliyeyna xoog buu usii iftiimayaa waxaa layna yidhi quraaradaasi waxabad moodaa xidig xidig baabad moodaa quraarada waxa xidig lagaaga dhigay ma garanaysaa haddaad gisaasadii iyo muraayadii yaraydee laydhku uu ku jiray aynu soo wasakhayna ka warrama gisaasad yar iyo quraarad yaroo wada wasakha haddaynu dhex gelinno muhiim maaha waxba ma samaynayo laakiin quraarad aad xidig moodo baa lagu leeya xidig aad moodo ayuu laydhkani ku dhex jiraa kolkaa iftiinkii siduu usoo baxaya ayaad garanaysaa aayaddan qur'aankaa ah haddaynu macnayno waa tusaale eh godkan yar miyaad garanaysaa godka yar halkan ku jira war waa qalbiga aadamaha weeyaan godkan lagu tusaalaynayaa waa aadamaha qalbigiisii weeye muraayadan uu ku dhex jira ma garanaysaa muxuu ku dhex jiraa baynu nidhi godkii laydh baa ku jira baynu nidhi laydh laydhka ma garanaysaa uu ku dhex jiro laydhkani waa iimaankii iyo islaamnimadii weeye iimaankii iyo islaamnimadii weye laydhkan yaree ku dhex jira meesha ee la doonayo inaad ogaataa waa islaamnimadii kaa dhex muuqatay weeye wuxuu ku sii dhex jiraa baynu nidhi gisaasad weyn ama muraayad cad oo xidig mooduu kusii dhex jiraa haddaba waxaad ogaatay inuu iimaanku qalbi ku jiro qalbiguna inuu laab ku jiro u fiirso qalbigu inuu laab ku jiro laabtuna inay adiga kaamid tahay ay in yaroo adiga kaamid tahay adiga kaamid a ah. kolkaa waxaynu ognahay qalbiga waa muraayadda sababta qalbiga muraayad loogu egeysiinayo ma garanaysaa muraayaddu in yarbay ku jabtaa qalbiga aadamuhuna in yarbuu ku jabaa muraayaddu iftiinka way soo daysaa oo imika guluubkani iftiinkii ku jiray waa kanoo inoo soo daynayaa qalbiga aadamuhuna waxa ku jira wuu soo daaya haddaad xun tahay waa lagu eegayaayo waa lagu garanayaa qof xun inaad tahay haddaad wanaagsan tahayna waa lagu garanayaa qof wanaagsan inaad tahay ilaahay baa yidhi waqul icmaluu fasayara allaahu camalakum warasuuluhu waalmu'minuun war ilaahay baa idin og oo mu'miniintaa idin og oo rasuulkiisaa idin og kolka waxaad la soconaysaa sida uuna laydhkan muraayadani aynan laydhkeega u qarinaynin ayuuna qalbigaaganina waxaa tahay u qarinaynin muhiim maaha halkan aragtidaada lagaa garanaya waxaa tahay waxaad og tahay qalbigii haddaba laabbuu ku jiraaye gisaas laydhkii yaraana halkuu ku jiraa baynu nidhi dee waa kan faynuuska ku jiray laabtii aday kaa mid ahayd isna waa kan godka yar la geliyey kolka aayaddu si weyn bay uga hadlaysaa tusaale weyn saxaabadu waxay odhan jireen marka tusaale lasoo qaato waanu werwarnaa waayo ilaahay baa qur'aanka ku yidhi wama yacqiluha ila alcaalimuun tusaalaha yaa fahma dadka aqoonta dheer le unbaa fahma ilahay markuu tusaale soo qaato waxaanu ka baqaynaa bay jireen inaannu fahmi weyno halkan waxa looga jeedaba inaanaan fahmayn baan aad uga baqaynaa bay jireen waayo ilaahay baa yidhi dee dad gaaraa fahma dadkoo dhan baa fahmaya laguma odhan tusaalaha allaahu ilaahay nuuru samaawaad samaawaadka isaga ayaa nuuriya waalardi ardada iyo dhulkana isaga ayaa nuuriya masalu nuurihi nuurkiisa tusaalihiisu ka mishkaatin waa god oo kale fiiha uu ku jiro misbaaxun iftiin almisbaaxu iftiinkuna fii zujaajatin muraayad buu kusii dhex jiraa azujaajatu muraayadana kaannahaa waxaabad moodaaba kowkabun xidig baad moodaa duriyun jawhar loo nisbeeyey jawharta haddii daalka la godo kolley waxaan filayaa jumhuurtu naafic oo kale ibnu caamir oo kale culimmada marka la eego toddobada qaari weynankoogu waxay qaateen xataa caasim oo kale inkastoon kitaabta qaar ku arkayey xabsa caasim oo kale caasim baynu odhanaynaaye ilain xabsa weeraawe caasimna waa qaari'e eh. markaynu eegayno quraadaa waaweyn waxay qaateen aayadda in daalka la godo laakiin kisaa'i iyo rag ka mida ah ayaa daalka fadxiyey haddaynu qaadanno ragga daalka fadxinaya oon dariyun idhaahdo dariyun haddaan idhaahdo oon duriyun odhan waayo dariyun macnaheedu waxa weeye xidig maaha cafwan jawhar maaha waxa weeye waxaadan eegi karayn bal gruubkan ma eegi kartaa muna iska kaa celinaynin indhahaagiibuu fallaadha ku soo daynaya u iska kaa celinaya kolkaa dariyun haddii daalka la fadxiyo waa wax iftiinkiisu uu iska kaa celinayo waxaabad moodaaba ayuu ilaahay leey kaannahaa kawkabun dariyun xidig iftiinkiisu uu iska kaa celinayo waa iftiin badnida haddii daalka la godana waxay noqonaysaa kaannahaa waxabad moodaaba kawkabun xidig baad mowdaa duriyun jawhar loo nisbeeyey kolkaa jawhartu waa xagga nadaafadda jawharta waa la ilaaliyaa waa shay nadiif ah ilaa xad kolkaa duriyun daalka haddaan godno waxay noqonaysaa xagga nadaafadda yuuqadu waa la shidaa halkan kolley qiraa'aadka waad garanaysiin tuuqadu yuuqadu inay kala akhrin jireen yuuqadu waa la shidaa min shajaratin geed baa laga shidaa waa min zayti shajaratin yuuqadu waa la shidaa min shajaratin min zayti shajaratin geed saliid yaruu leeyahaa laga shidaa geedka oo mubaarakatin la barakeeyey geed barakaysan saliiddii ayuu ku shaqaynayaa la idhkani geed barakaysan saliiddii war saliidda miyaad fahamteen uu la idhkani ku shaqaynayo qalbigaagu nuurku ku shaqaynaya ma garanaysaa kan saliidda lagaaga dhigayo ilan weli tashbiih tusaalihii u socdaaye saw laydhku shidaalku ma shaqeeyo laydhkeenan iminka saw shidaalku ma shaqaynayo kolkaa qalbigeennii baa weli meeshii ku jirae saliiddu ku shaqaynaya waa iimaanka iimaankii weeyaan iminka halkan looga jeedaa yuuqadu waxa laga shidaa qalbigaagu wuxuu ka nuur qaadanayaa weeyi min shajaratin geed min zayti shajaratin mubaarakatin ilaahay barakeeyey zaytuunatin waan ka bedeli karnaa waanan ku bayaamin karnaa zaytuunatin ah geedkaasi waa saytuun saliidda saytuunku malaa way ka qaalisan tahay saliidaha kale laa ilaaha illaa anta laa sharqiyatin ma aha mid bari jirta walaa harbiyatin mana aha mid galbeed jirta mufasiriintu way isku qabteen halkan markay marayeen laa sharqiyatin walaa harbiya waxay yidhaahdeen dhulkaa bariga la dhulka oo ah ha kale galbeedka la yidhaahna kama baxdo sida caadiga ah caalamalislaami halkii la odhan jiray ila luqadu carabi weeyaane halkii bartamaha la odhan jiray bay ka baxdaa geedkaasi waraaway bartamihii waa shaam weeyaan bartamihii waa halkii waa shaam saliidda shaame saliid saytuunta shaam mayna ka fiicnayn saliidaha kale war ka fiican tahay shaam saliidaha kale way ka fiican tahay sawka ilaahay kule laa sharqiyatin walaa gharbiyatin dee waa markaa saliiddu waa saliid shaam ka baxda weeyaan shaambay ku taallaabay ka dhigan tahay culimmada qaarkoodna waxay u fahmeen aayadda markay macnaynayeen la sharqiyatin kama baxda bariga adeeda hore ayaa gubaysa walaa qarbiyatin kama baxda galbeedka adeeda dambe ayaa gubaysa barhtamahay ku taalla waxay ka dhigan dhirta markay dhiri meel ku taallo geedka xaggaa ugu xiga maaha cidhifka geedka kale xaggaa ugu xigana maaha cidhifkaa kale labada cidhif midna kuma taal dhirta halkay kaga taallaa dhirta markaa dheday barhtankay kaga taal geedkani waa geed jannada ku yaallay yidhaahdeen haddii la yidhaha barhtankay ku taal cidhibka waxa lagugu diidaya ma garanaysaa haddaad muslim tahay maxaa lagu yidhi salaadda kelidaa ha tukan haddaad tukatana shaydaanku yuu cunaa baa la yidhi warwaraabuhu yuu cunaa laxda keli joogta asaw maaha shaydaanku haddaad cidhif marto shaydaanka khatar baad ugu jirtaa geedka cidhifkan mara xoolaha iyo dadkay khatar ugu jiraan kolkaa waa barhtamuu ku jiraa difaac adag buu haystaa may weeyaan macnihiisu markaa laa sharqiyatin walaa harbiya mufasiriinta rag badani waxay qaateen markaa inuu geedku yahay geed jannada ku yaallaba adduunkaba inuuna ku oolin culimada qaarkood waxay yidhaahdeen tafsiirkaa tafsiiran ahayn bay sii yeeloo laa sharqiyatin walaa harbiya waxay yidhaahdeen laa sharqiyatin maaha mid barigaa uunoo cadeedda bari hesha walaa harbiyatin maaha mid galbeedka uunoo cadeedda galbeed bari iyo cadeedda galbeed miduun ma heshee labadaba way wada heshaa kolkaa waxay yidhahdeen geedku hadduu cadeedda gelin hor iyo gelin dambaba helo caleentiis iyo midhihiisba way ka taya badan yihiin kuwa kale cadeedday heshaa labada gelinba markaa laa sharqiyati walaa harbiya saasay iyaguna u dhigeen markaa cadeedday heshaa labada gelinba ma garanaysaa xaaji waa inaad iimaankaagu waa inuu kordhaa labada gelin ee maalintaba waa in iimaaniyaadkaagu ay kordhaan oo diinta iyo masaajida iyo qiraa'aadka iyo khayraadka iyo haddaad laakiin tidhi anuu gelinka horun baan iimaankayga kordhinaya gelinka horena waa mashquul baan ahaanaya haaji waxba waxbaa si kaa ah markaa ah. yakaadu wuxuu sigayaa buu alla yidhi zaytuha saliideedu yudiina inuu iftiimo wayba iska shidmi gaadhaysaaba buu ilaha yidhi geedkaa yakaadu waxay sigaysaa zaytuha saliideedu yudiiu inay iftiinto iftiin bayba sii daynaysaa walow lam tamsasu yayna taabanin naarun dabbe'e waxaa lagu leeyahay shidaalka waxaynu ognahay marka dab la taabsiiye la shido soo iskama iftiimo ilaahay geedkan wuxuu ku tilmaamay saliiddiisu inay iftiimaysa daba yuuna taabanin waa fidradii war qofka muslimka ah daba yuuna taabanin dabkani waa iimaaniyaadkii iyo islaamnimadii war adoon diinba laguu dhigin fidradaada saliimkii maxay kuu sheegaysaa fidradaada saliimkii maxay kuu sheegaysaa inaad qof daacada ahaato qof run badan ahaato qof wanaagsan ahaato qof eh, laga badbaaday ahaato qof eh, fidradaada saliimkiihi taasay ku amraysaa kolkaa geedkan walow yaan dabkiiba lagu dhajinina baa lagu leeyahay hee wuxuu iska sigayaaba inuu iftiin iyo nuur bixiyo walow yakaadu waxay sigaysaa ama wuxuu sigayaa zaytuha saliiddeedu yudii inuu iftiimo walow lam tamsasu yayna taabanin naarun dabibe nuurun calaa nuur waa nuur nuur loo geeyey arma garatee nuurka nuurka loo geeyey nuurka loo geeyey nuurku waa nuurkii fidrada fidradeennii nuur bay ahayd nuurka labaadee loo geeyey ma garanaysiin waa nuurulislaam nuurkii islaamnimada ayaa loo geeyey markaa nuurkii fidradaadu ay ahayd nuurun ala nuur waa nuur nuur loo geeyey yahdi allaahu ilaahay ayaa hanuuninaya linuurihi nuurkiisa ayuu alla ku hanuuninaya man yashaa ciduu doono wayadribu allaahu ilaahay ayaa u samaynayaa alamhaala tusaalayaasha linaasi dadka ayuu u samaynayaa wallaahu ilaahay bikulli shayin shay kaste caliimun cilmi dheeraada ayuu leeyahay ilaahay shay kaste oo la sheegayo cilmi dheeraada ayuu u leeyahay aayadda alla maxaa tashbiih ku jira kitaabkeenna wuu ka shaqeeyey ardayowe si uga shaqeeyeyba si uga shaqeeyey bal soo eego tashbiihyo badan baa ku jira alquluubu quluubteennu ka dayri waa shimbiraha oo kale fi lulfati isku soo dhowaanshaha idaa anisad markay doonayso inay wax u soo dhowaato ums iyo wehel markay wehel doonayso qalbigu waa sida shimbirahoo kale shimbiraha waxaa loo soo qaatay bal u fiirso shimbiraha u fiirso ardayow bal shimbiraha u fiirso ma mid mid bay u socdaan mise guruub guruub bay u socdaan war guruub guruub bay u socdaan shimbiruhu waa guruub guruub qalbiga aadamuhuna waa noocaasoo kaleo haddii qalbigaaga dad wanaagsan aad ku xidhi weydo yuu ku xidhmayaa markaa dad xunbuu ku xidhmaya markaa alquluubu quluubtu ka dayri waa shimbiraha oo kale filulfati xagga isku soo dhowaanshaha idaa anisad markay wehel doonayso ama ay wehel dareemayso alquluubu ka ayri fi lulfa idaa anisad waxaan u malaynaya inaad fahamteen aayaddan tusaalahan inaad fahamteen tashbiiha ku jira iska basid madaxa acraabiyun nin reemiyi ah ayaa ammaanay rajulan nin buu ammaanay madaxa acraabiyun nin reemiya ayaa ammaanay rajulannin nin fa qaala wuxuu yidhi markuu ammaantiisii samaynayey lahu hizatun gariir buu ninkani leeyahay oo ka hizati sayfi seeftu siday u gariirtoo kale ah sida seeftoo kale ayuu u qarqarayaa buu yidhi ama u soo gariirayaa idaa dariba laakiin waa markuu farxa uu mirqaamo wa jur'atun geesinimo ayuu leeyihiiyo e dhiiranaan ka jur'ati leyfi aarku siduu u dhiiranaado oo kale ah idaa adiba laakiin markuu cadhoodo hadduu cadhoodo sida aarka ayuu u dhiiran yahay buu yidhi lahu hizatun gariir baa u sugan oo ka hizati sayfi seefta gariirkeega oo kale ah idaa dariba marka uu darab samaynayo islul markuu samaynayo ama farxad wa jur'atun dhiiranaan ayaa u ahaatay oo ka jur'ati leyfi aarka dhiiranaantiisa oo kale ah idaa qadiba markuu cadhoodana wasafa acraabiyu nin reemiyi ah ayaa tilmaamay akhan lahu walaalkii ayuu tilmaamay oo faqaala wuxuu yidhi markuu walaalkii tilmaamayo kaana akhii walaalkay waxa weeyaan shajaran geed weeye laa yakhlafu amaruhu midhihiisu aan la waayayn ayna been noqonayn walaalkay midhihiisa marnaba lama waayo buu yidhi midhuhu waa faa'iidada nafciga walaalkay uu ummadda u leeyahay nafci la waayayo ama marnaba qarsoon ma aha wa baxran bad oo kale weeyaan buu yidhi walaalkay laa yukhaafu lagama baqo kadiruhu dhoobanimadiisa baddaa marnaba inay dhoobo noqoto lagama baqo dhoobada waxaa loo yaqaanaa shayga guntiisu ay gaaban tahay ee laba iyo saddex waadaanood marka lagu tuurto markaaba dhoobo dhoobo noqonaya ayaa loo yaqaanaa u dhowboobay la yidhahdaa kolkaa waxay ka dhigan tahay shayga haddii waa bad la yidhaah ayaa biyaha dhoobayn karaya yaa dhammayn karaya kolkaa aqoonta walaalkay waa badoo ma dhooboobaan waadaan laga darsaday iyo laba waadaanoodoo laga darsaday toona walaalkay waxba ma yeelayaan kaana akhii walaalkay waxa weeye shajaran geed laa yakhlafu amaruhu midhihiisu ayna been noqonaynin wa baxran bad weeyaan walaalkay laa yukhaafu kadaruhu dhoobadiisa aan laga baqaynin khilaaf yakhluf waa khilaaf bay ka timid khilaafka af carabiga geed baa la yidhaha khilaafka inagu istiidaynu u naqaan soo maaha sax istiidda iminka istiidda loo yaqaan laakiin af carabiga rasmigaa khilaafku geed buu ahaa bilaa midha'a geed bilaa midha'a baa khilaaf lo odhan jirayoo meesha laysku khilaafo bilaa noqotaabuu macnuhu noqonayaa markaa wa qaala albuxturi waa ninkii aan soo maraynay ee aynu lahayn gabaygiisu waa gabay wacan buu leeyahay buxturi baa gabaygan kala tirinaya wuxuu yidhi markuu gabayga tirinayey qusuurun kalkawaakibi laamicantun yakadna yudi'na lisaari dalaama qusuurun waa dabaqiyo kalkawaakibi xidigaabad moodaa laamicaatun way wada wirhwirhayaan yakadna yudina inay u iftiimiyaan lisaariika habeenka guuraya adalaama madowga qusuurun waa qasriyo waa dabaqyo kalkawaakibi baad moodaa xidigo ayaad moodaaba laamicaatun wayna wada widhwidhayaan yekedna waxay sigayaan yudina inay u nuuriyaan lisaariika habeenka guuraya adalaama madowga ra'yulxaasimi qofka go'aan kale ra'yigiisu iyo aragtidiisu miisaanu waa miisaan fi diqati xagga daqiiqnimada waa shay daqiiq ah oon halkiisa marnaba gafaynin halkiisii ku dhacaya weeye wa qaala bnu tacaawiid wuxuu yidhi nin ibnu tacaawiid la yidhaahdaana idaa maraacdu zamjara khiilta usdaan khidaaban fii saxaabi lahaa za'iirun idaa maracdu markuu roobku iyo onkodku zamjara soo reemo hadduu onkodku soo onkodo buu yidhi khilta waxaad u malaynaysaa usdan libaaxyo khidaaban wada cadhaysani fi saxaab inay daruuraha ku dhex jiraan oo laha za'iir ay halkaa ka reemayaan roobku markuu soo onkoodo waxaaban moodayaaba buu yidhi libaaxyo cadhaysani inay daruuraha ku dhex jiraanoo ay halkaa iyagu ka soo reemayaan idaa mar racdu marka onkodku zamjara uu soo reemo khilta waxaad u malaynaysaa usdan libaaxyo khidaaban wada cadhaysani fi saxaabi inay daruuraha ku dhex jiraan lahaa kiiyuu u sugnaaday za'iirun reen bartaasay libaaxyuhu ka wada reebayaan buu yidhi sariyurafa baa yidhi fii wasfi shamca isagoo shamac yar tilmaamaya sariyurafa shamac yar buu isna tilmaamaya gabayga tashbiihyada ku jira kitaabkaa ka shaqeeyey keliya waxaan doonayaa un inaan macnuhu inuuna kugu adkaan adna shaqadan kale igala soo qayb qaado ka soo shaqayso qaala sariyu rafa wuxuu ihi fii wasfi shamca muxuu tilmaamayaa shamac yar buu doonayaa inuu tilmaamo horta shamaca ma la garanaya habeenkii markuu layidhku baktiyo bahalka yaraynu shidanna soo maydaan arag dusha sarena wuu ka gubtaa hareerahana wuu ka da'aa socaynkaamaah mise wuu ka ilmeeyaa baan idhahdaa balaaqaynu joognaay wuu ka ilmeeyaa baynu odhanaynaa ilan balaaqadu wuu ka da'aa odhan mayna wuu ka da'aa waa xaqiiqa kolkaa waa inaad isticaara isticmaashay ama tashbiih wuu ka ilmeeya kolkaa ilmo rasmiya maaha qof ooyayaad ka dhigaysaa maftuulat majduulatun taxkiilanaa qadalcasal kaannahaa cumrulfata wanaaru fiiha kaljal wuxuu ku yidhi shamcaayar markuu eegay maftuulatun eeg horey waxaynu u soo barannay kinaayada markaad joogto shayga ha isku magacaabina tilmaan baan ku yidhi maxay samee tilmaan tilmaamo shaygaasi leeyahay si dadku ay u kala baxaan ka caqliga badan iyo ka nacaska ka caqliga badani wuu la soo baxayaa markaa waan fahmay iska daa buu ka odhanaya magacaabaya iidaa ka kalena wuxuu odhanaya war maxaa looga jeedaa wuxuu ku yidhi markaa maftuulatun waa mid la soohay way soohan tahay haye majduulatun waa la sugay si wanaagsan baa loo soohay taxkii lanaa waxayba inooga waxay u eg tahayba ay inoola eg tahay qadal asal waranka joogiisa sida waranku u taagan yahi oo kale u taagan tahay buu yidhi waa mid la soohay si wanaagsanna loo soohay sida waranka joogiisa oo kale ah waranka waxa laga doortaa ul yaroo toosan shamacu qalqallaac inuu kaa yeesho maaha ul yaroo toosan baa waranka laga samaystaa haddana midabka waranku waa maxay midabka waranku waa maxay waa casaan inta badan dhididka insaanka ayaa casaan ka dhiga kolkaa bahashan yarni gebigeegaba waa casaan bay u samaysan tahay sidii waranka oo kale maftuulatun waa mid la soohay majduulatun oo la sugay taxkiilana waxay inoola eg tahay qadal asali waranka joogiisay inoole eg tahay kaannaha waxaba la moodaataa cumrulfata inanka cumrigiisii war waaba cumrigaagii wa naaru dabka fiihaa ku dhex jirana kal ajari ajashiibaaba la moodaaba ilayn dabkan yaree dhakada kaga shidanina waa ajashii ar dabkan yari muxuu cunayaa shamaca yar buu cunayaa sowmaaha baashaa yar buu cunayaa sow maaha ilaayuu marka dambe kaga takhalluso adigana maxaa ku cunaya insaanow dee ajashaadii baa socota kolkaa waad fahamteen baan u malaynayaa taasi waxay tahay ma la fahmay maftuulatun waa mid la majduulatun oo la sugay taxkii lanaa waxay inoole eg qadal asali waranka jooggiisa ka annaha waxabad moodaaba cumrulfataa inanka cumrigiisii wanaaru tiyo dabkiina fiiha dhexdeeda wanaaru dabka fiiha dhexdeediiina kalajali ajashiibaaba la moodaaba wa qaala acraabiyun fi dami nin acraabiya ayaa isna tusaalahan soo qaatay wa qaala acraabiyun fi dami wa qaala acraabiyu nin reemiyi ah ayaa yidhi fi dami isagoo cid doonaya inuu caayo laqad saqara waxa yareeyey fulaanan ninka hebel la yidhaah fii cayni aniga indhahayga iyo ishayda waxa ku yareeyey cidamu dunyaa adduunyada ayaa ku weyn fii caynihi isaga ishiisa wakaanna saa'ila miskiinka wax weydiisanayaana idaa ataahu markuu u yimaado waxa la moodaa malakulmowti malakulmowtki idaa laaqaahu markuu la kulmo ninkani wuxuu doonayaa inuu yidhaa hebel ninka la yidhaa sababta aan u nacay waa adduunyadaa la weyn aniga indhahayga wuxuu ugu yaraaday qofkaasi isaga indhihiisa ayay adduunyadu ku weyn tahay habka ayuu doonayaa inuu hadalka usoo dhigo nin miskiinoo wax weydiisanayaa markuu u yimaadana waxaad moodaa malakulmowdkii nafta ka qaadaya inuu u yimid suu uga naxayo miskiinka iyo wax weydiisiga laqad saqara waxa yareeyey fulaanan ninka fulaan la yidhaa fii cayni aniga ishayda waxa ku yareeyey cidamu dunyaa adduunyada ayaa ku weyn fii caynihi isaga indhihiisa wa kaana saa'ila waxaa la moodaa ka wax weydiisanaye miskiinka ihina idaa ataahu markuu u yimaado malakulmowti malakulmowtki idaa laaqaahu markuu la kulmayo malakulmowtkii nafta qaadayaabad moodaa buu yidhi miskiinku inuu ka xisaaban yahay tashbiiha ku jiraa wuu inoo muuqdaa wa qaala acraabiyun liamiirin nin kale oo reemiyiya ayaa oday boqore ku yidhi ijcalnii waxaad iga yeelataa zimaaman hoggaan min asimmatika hoggaanadaada ka mida ah, allatii taasoo tajuru biha alacdaa cadowga aad ku soo jiidato wuxuu idhi hoggaan yaroo hoggaanada cadowga aad ku soo qabata ah iga dhig ninkani cadowgii xoolo awr buu ka dhigayaa cadowga awr buu ka dhigayaa isaga laftiisana wuxuu iska dhigayaa inuu dhaafay qofnimadiiyo xadhiggii awrka lagu xidhayay oo kale inuu noqday markaasuu aniga xadhiggan yare cadowga lagu soo dabo xadhiggaa yarun iga dhig buu yidhi anaa cadowga kuu soo wada dabaye waad aragtaa tashbiiha halkaa ku jiraa nooca uu yahay wa qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu isna yidhi kam wujuuhin mili nahaari diyaa'an linufuusin kaleyli fi lidlaami كم وجوه مثل النهار ضياء للنفوس كالليل في الإظلام كم وجوه ألا وجي بضنا وجي ذو مثل النهار مال لموذو ضياء حق إفتينك إيا نورك ألا محا وجي دلاليا إيه مغضب ليه ننكني أما أن أركيا وجي دلاليا dalaalkaasi maaha ku cibaade e waa giriim iyo waxay isa soo marmariyeen ayuu la dhalaalayaa alla maxaa weji dhalaalaya ii muuqda buu yidhi laakiin wejigaasi yuu ku yaalaa linufuusin buu ku yidhi naf buu ku yaalaa amaa nafo ayuu ku yaalaa ka leyli habeen la moodo filidlaami madowga nafaha uu ku yaallana habeen baa la moodaa oo naf cibaado ilaahay taqaanaba ma aha buu yidhi dushana way ka dhalaalayaan qalbigana way ka madow yihiin kam wujuuhin wejiya badanaa wejiyada oo mili nahaari maalinta oo kale ah diyaa'an xagga iftiinka iyo nuurka oo linufuusin nafa ay leeyihiin nafaha oo ka leyli habeenkoo kale ah filidlaami xagga madowga wa qaala aakhar nin kale ayaa yidhi oo isna gabay tirinayey ashbahta acdaa'ii fasirtu uxibuhum id kaana xadii minka xadii minhum wuxuu yidhi anuu cadowgayga waan jecela waan necebahay asalkayga cadowgayga waan necebahay buu ninkani doonayaa inuu yidhaah qofka wanaagsanna waan jecelahay haddaba maanta ninkan jeclaa ayaa cadowgaygii u egaaday buu yidhi maanta cadowgaygii ayaad u egaatay maadaamoon adiga ku jecelahay dee kaad egaatana waa inaan jeclaadaa cadowgaygii maanta waan jecelahay buu yidhi cadowgaygii aan jiray laftooda maanta waan jecelahay buu leeyahay markaa sababtuu u jecel yahay waa maxay cadowgiisa qofuu jecel yahaa u egaaday dee kuma jecli buu leeyahay adiga ka kuu egaada ama aad u egaato haddaanan isna jeclaanin ashbahta waxaad u egaatay acdaa'ii aniga cadowgaygii ayaad u egaatay fa sirtu markaa waxaan noqday uxibuhu mid jecel cadowgayga id kaana wuxuu noqday xadii nasiibkayga minka xaggaagu xadii nasiibkayga minhum iyaga aan ka helayay dee saan kuu arkayaanu arkayaa buu yidhi waad iila eg tahay buu yidhi way iila kaa eg yihiin buu yidhi kolkaa iyaga laftoodii baan jeclaanayaa adaana sababtaa iskale sababtaan u jeclaaday cadowgayga adaa egaaday tashbiiha ku jira waa kuu muuqdaa baan u malaynaya wa qaala albuxturi buxturi wuxuu yidhi fi lmadiixi ammaan isagoo samaynaya ka sayfi fii ikhdaamihi waalgayfi fii irhaamihi walayfi fii ikhdaamihi ka sayfi ninkaa aar baa la moodaa fii ikhdaamihi siduu eh, ka sayfi ninkaa seef baa la moodaa fii ikhdaamihi siduu wax u kala goynayo sida uu wax u kala goynayo ninkan seef baa la moodaa buu yidhi tashbiih baa halkaa ku jira walkayfi roob baa la moodaa fii irhaamihi siduu daa'imka u yahay iyo joogtada wallayfi aar baa la moodaa fii iqdaamihi siduu u dhiiran yahay saddex tashbiih ayuu ninkani halkan keenay ninkuu ammaanayay mar seef buu ka dhigay seefoo kale weeyaan buu yidhi xagga arrimaha siduu u goynayo marka labaadna wuxuu yidhi rooboo kale weeye siduu daa'im iyo joogto u yahay marka saddexaadna aar oo kale weeye iyo libaax oo kale weeye ayuu leeyahy siduu u dhiiran yahay una u gebanaynin ka sayfi seefoo kale weeye fii ikhdaamihi siduu wax u kala jarayo walkhaysi aaroo kale weeye fii irhaamihi eh, walkaysi rooboo kale weeye fii irhaamihi siduu daa'im u noqonayo waleysi aaroo kale weeye fii iqdaamihi siduu u dhiiran yahay tashbiihiyada halkaa ku jiraa way inoo muuqdaan ee saddexda ka koobani wa qaala almutanabi mutanabi wuxuu yidhi fii wasfi shicrihi gabaygiisa markuu ammaanayey ina haada saara fahwa shamsu wadunya falak wuxuu ani gabaygaygu waa malag buu yidhi malag buuba gabaygayginu malaa'igtiibuuba noqdayba buu yidhi gabaygaygu gabayada kale marka loo eego gabaygaygu waa malagoo kale buu yidhi gabayada dadku sameeyaanna waa dadkoo kale buu yidhi sida uu malagu dadka uga duwan yahay ayuu gabaygaygu dadka uga duwan yahay buu yidhi markaa inna haada shicra gabaygani waa gabaygiisii fi shicri gabayga kale marka loo eego malaku waa malaa'igoo kale malaa'igtu siday uga qiimo badan tahay aadamaha kale ayuu uga qiimo badan yahay buu ku inkastoo mas'aladaasi mas'ale hadal badan ay tahay malaa'igta iyo aadamaha yaa qiimo badan marka la leeyaa fadli badan aadamihiina ambiya ay ku jirto nebiyada iyo malaa'igta yaa fadli badan kolley waad ogtaho muctasiladii waxay martay iyadu inay nebiyadu inay ambiyadu eh, inay malaa'igtu fadli badan tahay bay qaateen oo waxay qaateen qowlka odhanaya malaa'igta ayaa ka fadli badan nebiyada culimada kale halkaa war dheer baa ugu jira adiladay daliishadeen muctaziladu inay nebiyada laga fadli badan yahay malaa'igtu ka fadli badan tahayna waxa weeye dee waxa weye culimmadu in badan bay isku dayaan inay qolba ay si uga jawaabto laakiin muuqaalka guud ee dadweynaha markaad eegto malagu siduu uga duwan yahay aadamaha ayuu gabaygaygu gabayada kale uga duwan yahay saasuu doonaya inuu yidhaah ina haada shicra gabaygani fi shicri gabayga kale marka loo eego malakun malag oo kale weeyi saara wuu socdaa malaga sida aad ogtahay malagga nafta qaada haddaan soo qaadanno adduunyada intaa la eg ayuu isku daqiiqad ka qaadayaa nafta intaa soo qaaradoo dadku kala nool ilaahay cilmiyadiisa kolka wuxuu ku leeyahay aniga gabaygayguna wuxuu ku leeyahay intaa soo qaaradood ayuu daqiiqad qura ku gaadhayaa saara gabaygaygu wuu socdaa oo fahwa shamsu cadeed buuba noqdayba waa cadeedan dunida u soo baxda wa dunyaa adduunyaduna falakun waa falagan ay cadeeddu ku dhex jirto adduunyaduna falagan yare ay cadeeddu ku dhex jirto weeyaan gabaygayguna waaba cadeedii kolkaa gabaygiisa laba tashbiih ayuu geliyeyoo dhinacna malagoo kalu ku shabahay dhinac kalena cadeed oo kalu ku shabahay ina haada shicra gabaygani fi shicri gabayga marka loo eego melakun waa malag oo kale oo saara socday fahwa shamsu cadeed buu noqday markaa gabaygaygii wa dunya adduunyadiina falakun falagii ay ku dhex jirtay cadeedu ee wareejinayay buu noqday wa qaala fi lmadiix ammaan wuxuu ku yidhi waa isla falow khuliqa annaasu min dahrihim lakaanuu dalaama wa kunta nahaar wuxuu doonayaa inuu nin ammaano markaasuu gabayga noocana u soo dhigay falow khuliqa annaasu min dahrihim lakaanuu dalaama wa kunta nahaar facuulun facuulun facuulun facuul facuulun facuulun facuulun facuul falow khuliqa annaasu dadka haddii laga min dahrihim sanadka haddii laynaga abuuri lahaa ilaahay hadduu dadka odhan lahaa sanadkaan ka abuuraya sanadku muxuu ka kooban yahay maalin iyo habeen ninkaa aan ammaanaya ilahay kolley maalintuu ka abuuri lahaa buui adi ilahay maalintuu ka abuuri lahaa buui dadka kalena habeenkaa laga abuuri lahaa kolkaa waxaad siday maalintu habeenka uga qiimo badan tahay ayaad niyahu dadka uga qiimo badan tahayoo haddii laga abuuri lahaa buui dadka sanadka adiga kolley maalintaa lagaa abuuri lahaa falow khuliqa annaasu dadka haddii laga abuuri lahaa min dahrihim sanadkooga la kaanuu waxay noqon lahaayeen adalaama madowga kuwa laga abuuro wa kunta adiguna waxaad noqon lahayd annahaara maalinta mid laga abuuro adna maalin baa lagaa abuuri lahaa buu yidhi iyana habeen baa laga abuuri lahaa wa qaala fii madxi kaafuur wuxuu yidhi markuu kaafuur ammaanayey kaafuur waa kaafuur alikhshiidi weeyaan kaafuur alikhshiidi markuu buu yidhi وأمضى سلاح قال لدى المرء نفسه رجاء أبي المسكين الكريم وقصده wuxuu yidhi gabaygan markuu tirinayey horta haddii qofku naftiisa waa inuu dunida markuu joogo hubeeyaa wax ad naftaada ku hubayso waxa ugu khatarta badanina ee ugu qiimaha badanina waa ninkaasood rajayso buu yidhi ninkaa haddaad la saaxiibtid buu yidhi abulmiski la yidhaah adduunyo waad isdayseen weligaa baahan maysid buu leeyahay inuu yidhaah saasuu hadalka usoo dhigayaa kolkaa wuxuu leeyahy waa deeqsiyo haddaad ninkaa saaxiibtiin ama xidhiidhba dhex maro gaajo waad isdayseen saasuu hadalka usoo dhigaya kolka waxaa ku kalifay gabaygan inuu tiriyo markii maalin dhoweyd baynu soo maraynay cashiradeenii hore eh markii uu sayfudawla uu gabayaaga adduunka iskugu yeedhay ee ninkii dhowr bay tiriyaba hantida badan la siinayey sayfu sayfudawlo markuu sidaa sameeyeybuu mutanabina waxba la siin waayey markaasuu masar ninkii haystay ayuu isyidhi ninkaa u tag ninkaasaad wax ka heliye intu dariiqa ku sii jiray ayuu ninkaasi sii ammaanayaa markaasuu gabaygan iska sii horraysiiyey kaafuur alikhshiidi baa la odhan jiray markaa ninkaa masar haystana wa amdaa silaaxin hub waxa ugu af badan qallada almar'u qofku uu ku hubeeyo nafsahu naftiisa rajaau abilmiski ninka abilmiski la yidhaha inaad rajayso abilmiskigii alkariimi sharafta lahaa wa qasduhu anaad u tagto buu ku leeyahay haddaad ninkaa wax ka rajayso ama aad u tagto wixii qofku uu adduunyada silaax ka dhiganayey wixii ugu wanaagsanaa buu haystaa fulaanun inanka hebel la yidhaa kalmi'dana waa minaaradoo kale fi istiqaamati guud uga toosan yahay wawijaaji baail hoostana uu uga qallooco wuxuu ninkan doonayaa inuu yidhaah nin buu doonayaa muuqaalkan guudna ka fiican hoosta hoosena ka qadhaadh ayuu doonayaa inuu dadka u tilmaamo markaasuu war ninkaasi waa minaaradoo kale minaaradu dusha sare way toosantao waa wax yaroo dhuubanoo toosan laakiin gudaha hoose minaaradu way qalloocdaa minaaradu gudaha hoose way qalloocdaa waxaa laga yaabaa inaad qalloocaad fahmi weydiin minaaradihii beryaha hore waxaa loo dhisi jiray kuweenan imika gelin oo ma garanaye marka minaarada la dhisayo waxa loo dhisi jiray dusha sare siday teenani u dhisan dhisantaha loo dhisaa laakiin minaaradda gudaheega inta yaree dhuuban way dalooshaa oo waa laga dhexgalaa minaarada lafteeda laga dhexgalaayo daloosha oo gudaheega hoose u daloola gudaha hoosee daloola ayaa sallaana loo samayn jiray salaanada loo sameeyo ayaa la qalloocin jiray salaanka markii jaranjarada qayb halkaa la dhigo qaybta kalea soo wareegan jirtay kolkaas salaan sidaa u warwareega sidaa u warwareego gudaha sidaa ugu warwareega ayaa loo samayn jiray minaaradaha kolkaa waxa weeye minaaradu dusha sarana waa shaygaa toosan gudaheega hoosana dee salaankeygii waad aragtaa kaa qalqalooca ee waxba uu si dhinac u baydhayo weeye fulaanu ninka hebel la yidhaa kalmi'danati waxa weeye minaaradoo kale fi istiqaamati daahir sida daahirkiisu uu toosan yahay wawijaaji lbaatin gudihiisa hoosana uu u qallooco wa qaala sariyu rafaa wuxuu idhi nin sariyu rafa la yidhaahdo ayaa gabay tiriyey oo wuxuu yidhi birakun taxallad bilkawaakibi arduha fartadda wajhu lardi wahuwa samaaun berkada ayuu arkay ay biyo ku jiraan berkadaha ay biyaha ku jiraan biyuhu markay nadiif yihiin haddaad dhulka wada berkada laga dhigo ood hoosu eegto berkadaha haddaad hoosu eegto berkadaha maxaa kuu muuqanaya waxaa kuu muuqanaya xidigihii iyo dayixii iyo buluugii cirka ayaa halkan kaaga muuqanaya kolkaa wuxuu idhi dhulkani waa wada berkado oo haddaad hoosu eegto dhulkiibaaba cir noqday sawka dhulkii cira ah buu yidhi bal hoos eega xidigaha iyo dayaxa iyo daruuraha iyo buluuga ku yaala kolkaa waa sawirkii cirka oo berkada laga dhex arkayo birakun waa wada berkado taxallad waxayna isku qurxisay bilka waakibi xidigo ayay isku qurxisay arduha dhulkeegii fartada dib ayuu u soo noqday wajhul ardi dhulka daahirkiisa sare wahwa samaaun isagoo cir ah sawka dhulkiisa raba cir noqday buu ku leeyahay kolkaa wahwa samaaun tan ayuu tashbiih ku jira dee dhulku cir ma noqon laakiin ciroo kaluu noqday xagga muuqaalka birakun waa berkado berkadaha oo taxallad ay isku qurxisay bilkawaakibi xidigo arduha dhulkeegii oo fartada dib ayuu u soo noqday wajhul ardi dhulka muuqaal wejigiisii sare wahwa samaa isagoo circir aad moodo qaala albuxturi wuxuu yidhi nin buxturi la yidhaahdaa in badan baynu soo marneen binta bilfadli wاlculuwi faasbaxta samaan waasbaxa annaasu ardaan faacilaatun mustafciluun faacilaatun faacilaatun mustafciluun faacilaatun soomaalidu gabaygan aad bay u taqaanaayo waa codkan aynu ramadaantii baxsanayd ay ku qaadno faacilaatun mustafciluun faacilaatun faacilaatun mustafciluun faacilaatun baxrulkhafiif baa loo yaqaanaa caruudka marka la joogo binta bilfadli wاlculuwi faasbaxta samaan waasbaxa annaasu ardaan saasuu noqonaya binta niyo waad fogaatay bilfadli fadli dartii baad la fogaatay walculuwi sarayn darteed baad la fogaatay faasbaxta waxaad noqotay samaaan cir wa asbaxa annaasu dadkiina wuxuu noqday ardan dhul waar sawdiga fogaaday buu yidhi derajadaada yaa gaadhi karayaba binta alla ilaahay waad fogaatay buu yidhi waxaa laga yaabaa ardaygu inuu yidhaahdo warniyow bintun af carabiga inan baan u garanayaa bintun maxay af carabiga ahaan jirtay bintun maad garanaysiin maxay ahaan jirtay bintun inan bay ahaan jirtay saw maaha inan maaha maanta binta waad fogaatay wey tada laakiin lama godi karo bintu lama odhan karo tani waa binta waa la odhan karaa mararka qaar halkeenanunbaa la godayna bintu haddaad tidhaa anaa fogaaday weeye waxaa looga jeedaa baaca imise xaraf bay ka kooban tahay baaca arbaaca imisey ka kooban tahay saddex xaraf sooma ka labaad waa maxay waxaa la sameeyaa ereyga saddexda xaraf ka loo koobanee ka labaad alifka yahay inta alifka laga saaro ayaa ka koobaadna la kasriyaa ka alifka ka dambeeyana la reebaa arbal kolkaa baaca iyo ku dhawaaq ta'na ka dambaysii adaa iibiyey baldhe bicta adaa iibiyey haddaba baana wuu fogaaday wey gabadha marka saddexda lagu furo maxaa la yidhaha baaina la yidhaha saw gabadha saddexda marka lagu furo maxaa baaina loogu bixiyey way kaa fogaatay saw maaha baana waa gabadh la furo saddexdii lagu furay way fogaatay kolkaa qof kastoo fog baana bal waxaad samaysaa alifkii ka saaro badiina kasri nuunkiina reeb tadiina dee ku darso binta wanadaa fogaaday bal anaa fogaaday dhe haddaba bintu anaa fogaaday annagaa fogaanay dhe bina bina annagaa fogaanay bintum idinkaa fogaaday kolkaa bintu binta markaa tidhaa inan hamoodin ardayow kolkaa waa carabiga isbedbedelkiisay ka tahay wa qaala wuxuu idhi nin la yidhaahdaa بنت بالفاضل والعلو فأصبحت سماء وأصبح الناaس أرضا بinta نyh waad fogaatay بالفضل فضل dartii baad la fogaatay والعuluwi sarayn aawadeed baad las fogaatay فaأصبaحta waxabaad noqotayba سaماءa cir baad noqotay وأصبaح الناaس dadkiina waxay noqdeen ardan dhul bay noqdeen war adna sawdiga cir wa qaala fii rawdatin beer yar buu arkay beer yar buu arkay oo uu la yaabay waa isla buxturigii baan filayaaye gabayganuu tiriyey markaa walow lam yastahilla lahaa hamaamun walow lam yastahilla lahaa hamaamun birayiqihi lakunta lahaa hamaaman walow lam yastahilla lahaa hamaamun birayiqihi lakunta lahaa gabayga nibaa bdninbaa iska lahaan jiray gabayga weynankiisa ninbaa iska lahaan jiray nin la odhan jiray eh, siir nin laodhan jiray baa ayaa codkaa iska lahaan jiray weynanka ninka waa la xasuustaa marka gabaygaa la arko walow lam yastahilla hadduuna ku mayayeen lahaa beertan haddayna ku mayaydeen hamaamun daruuro daruuruhu haddayna ku da'een birayiqihi roobkooga koobaad rayiq waa roobka koobaad daruuruhu haddayna roobka koowaade ugu horeeya beerahan ku disiiyeen lakunta lahaa waxaad u noqon lahayd beeraha niyahow hamaaman daruur adaaba daruur ku dada noqon lahaa buu yidhi nin ammaanayaa ma og tahay kolka adaa daruur ku dada noqon lahaa waa deeqsi weeyaano dee wuxuu leeyahay markaa adaa beerahaba roobkii ku da'ayay isku bedeli lahaa walow lam yastahilla haddii uuna ku da'een lahaa beeraha hamaamun daruurtu birayiqihi roobkeega koobaad la kunta waxaad noqon lahayd lahaa waxaad u noqon lahayd beeraha hamaaman daruur adaa daruur u noqon lahaa buu ku yidhi waa tashbiih addunya adduunyadu kalminjeli waa majo oo kale istiwaa'uhaa wanaaggeega iyo toosnideeduba ficwijaajiha qallooceegay ku jirtaa waxaa laga yaabaa ilayn aadamaynu nahay oo caqligeennu wuxuu ku shaqeeyaa kolba maanta halkaan joogne maanta adduun baan joognaayo waxaan isleennu wax kasta mu iskugu kaa tooso wax kastaa miyuu iskugu kaa tooso adduun baad joogtaa waxaad isleennu allo wax kastimaad halkan ku heshi aakhare waxaad odhan doontaa an ilaahay muxuu adduunyadaba waxiisiinayay mu halkanun igu siiyo ilaahay mu halkanun wax igu siiyo aakhare caqligaagu kolba halkuu joogu la shaqaynaya kolka waxaynu isleennahay adduunyo yaroo isku toosta oon werwerba lahayn oon xanuun lahayn oon faqri lahayn oon daal lahayn warnyomaa la helaba hal yaroo isku toosan miyaad heshid wuxuu ninkani ku leeyahay addunya adduunyadu kalminjal waa majada oo kale bahashan majada la yidhaha ma taqaanaa majada qiimaheegu muxuu ku jiraa majadu goormay qiimo yeelataa markay qalloocdo markanay qalloocdunbay majadu majo tahay hadday midi toosan tahay maxay kuu qaban maxoolaad ku qalan ilan caws baa lagu haamayey kolkaa adduunyada waxaa loogu talagalay xaaji inay qalloocnaato jiritaankeeguba qalooceegu ku jira haddaad werweri weydid maadaa noolaan haddaad gaajoon weydid maadaa noolaan haddaad xanuunsan weyd waxa weye adduunyadu asalba waxa loogu talagalay adduunyada waxa loogu talagalay qalooceegan iyo waxa wada socda qaabki ilahay ugu talagalay dhismaheegii waa inuu kani werwaraa kani farxaa kani daalaa kani raaxaystaa marba nooc waa inaad noqotaa haddii kaloo dawaamuun ahaato nolosha waad isdaynaysiin nimankan gaale iswada deldela maxay isla deldelaan baad moodaysiin noloshiibay qime ka gaadheen mee qaybo badanoo kamida markaa wax kaley hiigsadaan bay waayeen wax kaley naftii ugu sheekeeyaan bay waayeen adu waa inaad tidhaa maanta abiilkaad helaysaaye berri in yar dhigo naftaadii berri in yar dhigay ku odhanaysaa moogtahay waad daalaysaa waad cararaysaa maanta waad caafimaad qabtaa berrina waabad xanuunsanaysaa intiiba ma haysid waa kolba nooc baad noqonaysaa addunya adduunyadu kalminjeli waa majo oo kale istiwaauhaa toosnideedu ficwijaajiha qalooceegay ku jirtaa inay qalloocnaato ayaa loogu talagalay xaaji adduunyada halkaa waad aragtaa tashbiiha ku jira adduunyadii iyo majo in layskugu kaa shabahay alximyatu min alanaam alximyatu isdhowridda min alanaam makhluuqa layska dhowraa kalximyati min aacaam waa adoo yidhi iska ilaalin oo kale suurtagal miyay tahay waa maya kolkaa makhluuqa inuu qofku ku dhex jiro ayaa u fiican oo laakiin wanaag ugu dhex jiro tashbiih baa halkaana kugu jiraa wa qaala almacari wuxuu idhi nin macari la odhan jiray macari waa la garanayaayoo mar horeynu soo tilmaannay waa rahiinu lmaxbasayn ninkii loo yaqaanay فكأني ما قلت والليل طفل والشباب الظلماء في عنفوان ليلتي هذه عروس من الزنج عليها قلائد من جمان هرب النوم عن جفوني فيها هرب الأمن عن فؤاد الجبان وحولي فكأني أنيق وحا ليموذا ما قلت إيا وحا لا يحي والليل طفل كيو هبين كنا مركاؤون باللوضي والشباب ظلماء مذوغي آدك أدرنانا في عنفوان أودي سيهر أوحيسته ليلتي هبين كيجي هذه تنأهيد caruusun aroos baa la moodaa min azanji meesha zanji la yidhaah ama inan afrikaanad ah inay aroos ku tahay oo calayhaa ay ka dul muuqato khalaa'id min jumaanin dahab ka samaysan ama jawhar ka samaysan haraba nowmu hurdadii way ka baxsatay can jufuni indhahayga fiihaa habeenkan dhexdiisa haraba amni nabadgelyadu siday uga baxsato can fu'aadi ljabaan fulayga laabtiisa ninkani wuxuu doonayaa inuu tilmaamo inuu habeenkii ku dheeraaday ku dheeraaday ku dheeraaday waxoogaa gabayganoo kale balaaqo badan baa ku jirta balaaqo badan inagu balaaqada waxayna qusaysaa waa tashbiiha xaaji balaaqada tashbiih baa inaga quseeya balaaqadu markay tashbiih dhaafto dee xaggaaga dambe inaad ku sugato weeyaan wixii tashbiih ka duwan xaggaaga dambe aad ku arki doontaa insha allah waayo way qaybo badan tahay balaaqadii iminka ninkani wuxuu leeyahay walaylu iflun walaylu iflun habeenkiibaa inan yara looma jeedo inanka yar sida qaalibka ah nolol dheeri miyayna ka horraynin habeenkana sida qaalibka ah markuu bilowga yahay ayaa ifli laga dhigaa ilmahaba ila noloshiibuu markaa bilaabayaae kolkaa walaylu iflun waxa weeye habeen markaa un bilowa baa loo jeedaa habeen ilmo yara ma aha waa habeen markaa un bilowa ifli kolkaa bilow baa looga jeedaa habeenkii markaa unbuu bilowday washabaabu almaai adalmaa waa madowga shabaabna dhallinyarnimay ahayd kolkaa habeenku ma dhallinyarnimu qaadanaya waxaa looga jeedaa uun shabaabku waa insaanku markuu ugu awoodda badan yahay sow habeenku markuu ugu madoobaabaa iminka looga jeedaa shabaabkaa shabaabu dalmaa'i madowgu markuu ugu madoobaa shabaab ilan waa awooddaadu markay ugu badan tahe wa shabaabu dalmaa'i habeenku markuu ugu madoobaana fii cunfuwaanin cunfuwaankan waxaa loo jeedaa awooddaadu markay bilowga tahay kolkaa waa habeen madowgii markuu imikuun bilowday buu cunfuwaan uga jeedaa ninkani isku geeyo muxuu ka cabanayaa waxaa la yidhaahdaa qofka werwerku hayo waagiisuma beryaa la yidhaahdaa haddaad werwerto waagu kuu beryi maayo xaaji daqiiqadiibaa saacad kuu noqoni saacaddiina wiig bay kuu noqoni hadduu werwerku hayo daqiiqaduba inayna socon baad moodaysaa alla waktigu dheera kolkaa ninkan werwer baa haya saasuu u leeyahay habeenkiiba imikuunbuu bilowday wuu werwerayaa markaasuu yihi habeenkani haddaba habeenkan bilowgaba aan dhaafaynin ee imika uun bilowga ihi talo waa maxay macnihiisu waa maxay habeenkan cilmigiisu anuu waxay ila tahay buu yidhi habeenkan inuu aroos yahay habeenka laftiisa aroosa buu yidhi kolkaa qof aroosun um baynu arki jirnaye habeen aroosa miyaad aragtay weli ninkani balaaqa ahaan buu habeenkii aroos uga dhigay leylatii haadihi caruusun habeenkan laftiisa aroosa buu yidhi muxuu waajiisula beryi laayahay haddaa aroos cidda uu ku yahayna ma aha inan carabiyada ma aha inan kaloo cadaana waa inan afrikaanada buu yidhi habeenkan inan afrikaanada buu aroos ku yahay sababtuu afrikaan soo qaatay habeenku hadduu cad yahay iminka maalinbaa aroosa hadduu odhan lahaa maalinbaa aroosa waxay aroos ku tahay qof cad buu odhan lahaa ilan maalintu waa cad ahee laakiin habeenbaa aroose markuu ku yidhi habeenku muuna madoobayn de waa inuu afrikaanad soo qaataa minazanji zanji waa afrikaanad inan afrikaanadu aroos ku yahay buu yidhi kolka xagga madowgu ka soo qaatay min azanji markuu ku leeyahay dhinac kalena wuu u jeedaayo dhinaca kale u jeedaa waxa weeye waxaa la yidhaahdaa tusaale ahaan habeenkan arooska ihi haddii qofkanu arooska ku yahayba ay tahay qof jilicsan qof jilicsan hadday tahay dee arrinkiiba suurtagal maaha inuu sii socdo kolkaa afrikaanaddu way adkaysi badan yihiin baa la yidhaahdaa xagga adkaysiga iyo xagga madowga labadaba wuu usoo qaadanayaa markaa faka'annii waxaa lay moodaa maa qultu waxan an idhi waleylu tiflunkiioo habeenku bilow ah wa shabaabu dalmaa'i madowgii darnaana fii cunfuwaanin hadda uunu bilowday leylatii habeenkayga haadihi ee tan ihi caruusun inay aroos tahay min azanji afrikaanad ay aroos ku tahay calayhaa afrikaanadaa waxaa ka dul muuqda qalaa'idu min jumaanin jawhar badan ayaa ka wada laadlaaday sida dahabka ah haraba nawmu hurdadiibaa baxsatay hurd baxsatay yaa soo qaban haraba nawmu hurdadiibaa baxsatay can jufuuni indhahayga ayay ka baxsatay fiihaa habeenkan dhexdiisa haraba alamni siday nabadgelyadu uga baxsato can fu'aadi ljabaani fulayga laabtiisa siday fulayga laabtiisa ay uga baxsato nabadgelyadu ay anna hurdadiiga iga baxsatay buu yidhi wa qaala ibnu tacaawiid nin ibnu tacaawiid la yidhaah rakiboodda yaajiwaa suruuju ahiillatuun wahumoo buduurun walasinatu anjumoon mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun rakibuu nimankani waxay fuuleenay gaadiid ka dhigteen addayaaji habeenadiibay gaadiid ka dhigteen wasuruuju xakamuhuna ahillatun waa bilo yaryaroo habeenka u soo baxay wahum ragga fardaha saaranina buduurun waaba dayaxiyo walasinatu waranka ay sitaanna anjumun waaba xidigo buu ku leeyahay walasinatu anjumun tashbiiyaa meesha ku wada jira xaaji erey tashbiih baa aad iyo aad baydka ugu jira marka koobaad balaaqu isticmaalay gaar ahaan isticaaru isticmaalo isticaarada sharxi mayno ilan way noo iman doontaa insha allah wuxuu yidhi rakibu waxay fuuleen addayaaji habeenne madowbay fuuleen buu yidhi madowyey fuuleen buu yidhi wuxuu ka dhigayaa ama wuxuu kuu tusayaa ama wuxuu u aragsan yahay in nimankani sow caadiga lama fuuli jirin ragga dagaalamaya maxay fuuli jireen farda sow maaha oo imika halkan kaaruhu adduunka ugu jiro iyo diyaaraduhu ayuu farasku ugu jiri jiray adduunkii hore socankaa ma ahayn kolkaa raggu fardahay fuuli jireen oo fardaha laysku layn jiray kolkaa fardihii kollay midab gaara ah ayaa la jecel yahay fardahee horaan idinsoo idinku soo tilmaamay in dhegta iyo dhogortaba faraska laga qiimeeyo midabkana waa laga qiimeeya haddaba kolka waxaynu tilmaanay nimankani waxay soo fuuleen habeenno buu yidhi habeenkan muxuu uga jeedaa ilayn habeen lama fuule eh muxuu habeenka uga jeedaa waar fardu uga jeedaa waa isticaara markaaso iyada uma jeedno ka shaqayn mayno rakibu waxay soo fuuleen addayaaji habeenno ayay soo fuuleen raggani habeenay soo fuuleen faraska afka yar maxaa kaga jira xakame saw maaha xakamaa yarimuuna bir yaroo dhalaasho ahayn wasuruuju xakamihiina ahilatun bilyar buu noqday xakamuhu kollay dee saas usoo qallooca ilan afku soo gelayaaye kolkaas siday bishu u qalloocdo oo kale ayuu xakamihii noqonayaa wuxuu ku yidhi wasuruuju xakamihiina ahilatun bilo yaryar baaba la moodaa sawka xakamihiina bil noqday waa tashbiih wa hum raggan faraska saaranina buduurun waa dayaxyo iyagaa dhulka ifiya iyagiina dayax bayba noqdeenba buu yidhi walasinatu waranka ay sitaan caaradiisuna asina waa caarada waranka wey ee birta ah walasinatu caarada warankuna anjumun xidigayba noqdeen buu ku leeyahay halkan waxaaba dhacday markaa waa habeen idil oo uu oo xidigihii habeenkii yuu ka soo qaaday faraskii bilihii yuu ka soo qaaday faraska xukamihii yaraa halkan kaga jiray xidigihii yuu ka soo qaaday warmaa ay caaradoodii dayixii yuu ka soo qaaday raggii fardaha fuushanaa cadaanka iyo dhalaalka iyo quruxda ay leeyihiin ayuu ku yihi raggani waaba dayax habeen jooga hadda dayax maalin jooga maaha xaaji dayax maalin jooga ma qiimuu leeyahay war waa dayax habeen jooga weeyaan rakibu waxay soo koreen adayaaji habeenada madow ayay soo koreen wasuruuju xakamuhuna ahillatun bilo ayuu noqday wa hum iyaguna buduurun dayaxya ayay noqdeen walasinatu waramaha caanadooduna anjumun xidigayba noqdeen wa qaala bnu wakiic nin ibnu wakiic la yidhaah ayaa isna gebay tiriyey ibnu wakiic gebaygiisa wuxuu ku yidhi sulla sayfu lfajri min himdi duja watacara leylu min hawbi lhalas wuxuu yidhi sulla waxaa laga siibay sayfu lfajri fajarkii iyo subaxdii seefta oo kale ahayd ayaa min khimdi duja madowgii galkoo kale ahaa laga siiyey tashbiihiyadan oo dhan maynaan dhiganin xaaji gabaygan in laga daayo kitaabka ayuu ahaa ibnu wakiic beydkiisan in laga daayo waayo miyaynu dhiganay atashbiih almaqluub eh, cafwan miyaynu dhiganay atashbiih kalujayni ilmaa waxaa loo yaqaanaa tashbiih kalujayni ilmaa baa loo yaqaanaa tashbiih kalujayni ilmaa baa loo yaqaanaa waa tashbiih gaara oo tashbiihyadan aan dhiganayno aan ahayn af carabigana baabab gaara ayuu ku leeyahay waxaan filayaa kitaabkeennanba kuma yaalo kitaabku wuu ka tegeyba kalujayni ilmatish biha loo yaqaan sidaa darteed inuu tusaalaha ku keena maaha si una ardayga u dhibin sulla waxaa la siibay sayfulfajri subaxdii seeftoo kale ahayd ayaa min rimdi dujaa habeenkii seeftoo kale ahaa laga siibay halkaa waad aragtaa inuu fajarku seefoo kale yahay halkan kale waad aragta inuu habeenku gal oo kale yahay imdi waa galka seefta lagu rido imdi waa maxay af carabiga galka seefta lagu ridaa imdi la yidhaah addujaana waa madowga caadiga ah sulla waxaa la siibay sayfulfajri subaxdii seeftoo kale ahayd ayaa min himdi dujaa madowgii galkoo kale ahaa laga siibay wa tacaraa waxaa qaawismay alleylu habeenkii ayaa min thawbi alkhalas maalinta ayaa ka qaawismay madowgii dharko kale ahaa halkan saddex tashbiih baynu ahaynaa sayfulfajri tashbiih baa ku jira yaa wax u eg halkaa bal qiimeeya ardayay sayfulfajri fajarka oo subaxda ah ayaa u egaanaya seefta saasuu ku leeyahay waa tashbiih maqluuba labada waxay ahayd seeftu inay fajarka u egaato ila fajarka ka iftiin badana tashbiih maqluuba oo haddana amxay oo haddana kalujayni ilmaa imdi duja madowga ayaa halkana maxay u egaanaya imdiga oo galka seebta ah tashbiih maqluuba oo haddana maxay ah ka lujayn ilmaa awbialas ma garanaysaa ah. alas waa madowga alas waa subaxda hore madowga jira ayaa alas la yidhaahdaa waa kii xadiidku ahaa nebigu wuxuu tukan jiruu salaada subax ka suuli jiray kiioo dadku ayna is arkaynin ka ku ag fadhiya ma arkaysid min aalalas madow aawadeed kolkaa alas waa madowga hore ee habeenkii jooga maaha salaada subax bilowgeega madowga jira ayaa alas la yidhaha alas alaskaasaa loo yaqaana kolley af soomaali garan maayo madowgu markii maalinta uu ku xigo fiidcawl bay soomaalidu tidhaahdaa maxay tidhaahdaa fiidcawl waa madowgu markuu iftiin yaro galo xagga bilowgana uu ka galo maalinimo ee maalintu sii dhammaanaysa habeenkuna bilaabmayo laakiin hadduu habeenku dhammaanayo maalintuna ay bilaabmayso madowga halkaa ku jirana fiid cawl odhan mayne dee masubax cawl baynu nidhaahnaa qolada soomaaligaynuu dayni maxaa la yidhahdaa himsi baa la yidhahdaa ya himse himse waa sax waayahay waxa weeye madowga iyo iftiinku markay isgalaan haddii habeenku uu bilow yahay waa fiid cawlkaa weeyi hadday maalintu bilow tahayna waa kan subaxeedee qalaska aynu u jeedne waa kaa qoladaas iminka af soomaaliga ay sheegayso bal hadda u fiirso kolkaa ninkani balaaqa ahaan nimanka balaaqadu horta ilaahay luqadda dadka uu baray iyo caqliga insaanku uu kala duwan yahayo dee qofkuu kala khayaal badan yahay ninkani wuxuu ku leeyahay sabankan aynu dhex nool nahay aynu joogna isago maalin iyo habeen ma aha ku leeyahay ha kolka wuxuu ku leeyahy war habeenka u arag inuu yahay wakhti dhar xidhan habeenku waa wakhtigii oo dhar xidhay wax kale ma aha waa wakhti dhar xidhan madowgani waa dhar xidhay buu ku leey waa tashbiih ahaan buu kolkaa kuugu samaynaya maalintu saw ma caddaa w habeenkiiu dharku ka dhacay buu ku yidhi waa habeenkiiyu dharku ka dhacay umbaa maalin noqday saasuu kolkaa gabayga ah, macnihaygu saasuu xambaarsan yahay sulla waxaa laga siibay sayfulfajri subaxdii seeftaoo kale ahayd ayaa min kimdi duja madowgiis galka seeftaoo kale ahaa laga siibay wa tacaraa markaa waxa qaawismay alleylu habeenkiibaa qaawismay min thawbi alkalasi madowgii maradoo kale ahaabuu ka qaawismay markaa layliska labaad ardayow ijcal waxaad ka yeeshaa kulla tashbiihin tashbiih kaste oo mina tashbiihayni labadan tashbiih alaatiyeyni ee soo socda ah mufasalan mu'akadan ka dhig labadan tashbiih ee soo socdaa ardayo waxay ahaayeen halka iminka mufasal ka dhig lagu leeyahay wuxuu ahaa mujmal oo wajshabu ma sheegna halka mu'akad ka dhig lagu leeyahayna mursal buu ahaa mujmal mursala ayay ahaayeen halkan bayd laba tashbiih baa ku jire adigu waxaad u bedeshaa mufasal maxay ah muakad ah ijcal waxaad ka yeeshaa kula tashbiihin tashbiih kaste oo mina tashbiihayni labadan tashbiih alaatiyayni ee soo socda ah mufasalan muakadan ka dhig uma baliiqan haddana baliiq uga sii gudub wakana imaada suyuufi bawaariqu wajaaja khaylihim saxaab mudlimuun wuxuu ku leeyahy wakaana imaada siyuuf seefaha walacdahaya imaad waa walacda ama bigta inta badan big waxaynuu isticmaalnaa hilaaca sow maaha walacna maxaynuu isticmaalnaa seefta sow lama isticmaalo big iyo walac way kala jiraan waa isku macno un laakiin waa iftiin meel kaaga ifay un weeyaan hilaacana big buu yidhi baynu nidha seeftuna walac bay tidhi baynu nidhaahnaa af soomaaliga marka la doonayo af carabigaba waa saasoo kaluunaho waa shayma iyo imaad wa kaana imaada suyuuf seefaha walaclaynaya waxaa la moodaa bawaariqu hilaac seeftaa walacda haysa hilaacbaaba la moodaaba buu ku leeyahay wa cajaaja khaylihim fardahoogu boodhka ay kicinayaanna saxaabun daruur baa la moodaa mudlimun madow niman dagaalamayu ninkani sawir ka bixinaya sideed tilmaami lahayd goob lagu dagaalamayo haddii tilmaan lagu yidhaa wuxuu ku yidhi dee kollay rag baa meesha isku haystoo seef baa jirta shaqaynaysaoo walacda haysa aniga seefta ah ilaacun ku beteli lahaa buu yidhi halkan fardihii markay dhulka qoobabka geliyaan ee siigadu cirka ay gasho dee wax weyn madow weyn baa hawada gelaya dee boodh kaa kacayna daruurun baan u arkaa buu yidhi inay tahay meeshu kolkaa waa meeluu roob ka da'ayo dee biyaha daadanaya ma garanaysaa markaa biyaha daadanaya waa maxay waa dhiig markaa meesha roobka ka da'ayaana dhiig buu noqonaya wakaana iimaada suyuuf seefaha waclaynaya waxaa la moodaa bawaariqun hilaacbaabaa la moodaa bawaariqun waynu tanwiinineye gabayga aawadii weeyi laakiin haddii kale waa siiqatu maa laa yansarif oo looma baahno carabiga in la tanwiiniyo wakaana iimaada suyuuf seefaha waclaynaya waxaa la moodaa bawaariqu hilaacbaaba la moodaa wacajaaja khaylihim fardahoogu ay kicinayaanna saxaabun daruur baa la moodaa daruurtoo mudlimun aada u madow layliska saddexaad ardayow kani wuu kaaga shaqaysan yahay adaa ka soo shaqayn doonee layliska saddexaad bal hadda ila eg ijcal waxaad ka yeeshaa kulla tashbiihin tashbiih kaste oo min atashbiihayni labadii tashbiih alaatiyeyni ee soo socday ah mufasalan mu'akadan ka dhice cafwan ijcal waxaad ka yeeshaa kula tashbiihin tashbiih kaste oo min atashbiihayn alaatiyeyn mursalan mufasalan uma mursalan mujmalan saas ayaynu ka dhigi doonaa ana naarun fi murtaqa nadari lxaasi dimaaun jarin maca alikhwaani faacilaatun mustafciluun faacilaatun faacilaatun mustafciluun faacilaatun ana naarun anigu dabbaan ku ahay buu yidhi fii murtaqaa nadar alxaasid qofka xaasidkiihi markuu isoo eegayo dab iyo dhimbiila ayaan ku ahay maaun biyo ayaan ahay jaarin qulqulaya maca alikhwaan walaalaha ma joogana walaaluhu marka isoo eegayaanna biyaan ahay xagga naxariista xaasidku markuu isoo eegayana dab oo kale ayaan ahay kolka waxaa kuu muuqda tashbiiha halkaa ku jira mursal mufasala inuu ahaa adna mursal mujmala ka dhig lagu leeyahay markaa ana naarun anigu dab baan ahay fii murtaqaa nadari alxaasid qofka xaasidkaa ah eegidiisa iyo aragtidiisa maaun biyo ayaanahay biyaha oo jaarin qulqulaya macal ikhwaani walaalaha ma xoogana layliska afraad bal hadda ila eg layliska afraadna ijcal waxaad ka yeeshaa atashbiih alaati atashbiih alaatiya tashbiiha soo socda muakadan mufasalan muakad mufasal ah ka dhig baa lagu leeyahay uma baliiqan baliiq ka dhig fii wasfi rajulayni laba nin adigoo fii wasfi rajulayni laba nin baa la sifaynayaa labada ninoo itafaqaa heshiis ku galay cala alwishaayati isku diraannimada bayna annaasi dadka ay isku diraan laba nin baa ku heshiiyey inay dadkuun isku labadii nin baa isqabsaday markii iyaga laftoodii baa maxaa soo baxaya marka labada nin wixii ay heshiiska ku ahaayeen ayaa soo baxaya carabtu waxay ku maamaahaan ida khtalafa lisaani dahara almasruuq labada tuug hadday isqabsadaan waxay xadeen baa soo baxa bay yidhaahdeen markii labada tuug ay isqabsadaan ayaa wixii ay xadeenna la helaa waa tiioo kale weeyi heshiiskoogii iyo wixii ay wadeen ayaa soo baxaya markay iyagii isku dhacaan gabayganuu markaa tiriyey wuxuu yidhi ka shiqay miqasin tajamactumaa calaa gayri shayin siwa tafriqa ka shiiqay miqaasin tajaamactumaa calaa gayri shayin siwa tafriqa facuulun facuulun facuulun facuul facuulun facuulun facuulun facuul gabaygan inan baa caan ku ahaan jirtay saxaabiyada khanse ma garanaysiin khanse ayaa caan ku ahaan jirtay gabayga gabayaaga ugu badanay khanse tiriso waa codkanay ku tirin jirtay rasuulka hortiisay ka tirinaysay ayna yjuuda falaa tajmuda alaa tabkiyaani lisakri nada gabayga amaa mid kale rasuulka hortiisa ka tirinaysay markaasuu rasuulkuna ku lahaa balkordhi khansay bal ku dar wax kale saxaabiyada ayaa inta badan qaabin jirtay gabayga noocana ka shiiqay miqaasin tajamactumaa calaa gayri shayin siwa an tafriqa ka shiqay miqasin maqas labadiisa dhinac oo kale ayaa la moodaa miqasku waa kan laba afle dee waxbuu kala jaraya hadduu wax u dhexeeyo hadduuna waxba udhexaynina isagaa isqaninaya sow maaha xaasidku markaa inta uu wax u dhexeeyo uunbu waxaan udhexeeyo dilaaye laakiin haddii uu waayo ka waran wax udhexeeyu qabto isagaa isdila kolka waa daboo kalea la yidhaahdaayo dabku wuxuu shidaa xaabada ayuu gubaa laakiin dabku hadduu xaabo waayo ka warran dhimbiilu hadday xaabo waayaan ka warran iyagaa isguba dambasbay iska dhigaan marka dambe ka shiqay miqasin maqas labadiisa dhinacoo kale weeye tajamactumaa waad kulanteen calaa ayri shayin baad kulanteen tajamactumaa calaa ayri shayin macnihiisa ma garanaysaa maqasku wuxuu wax sameeyaa markuu shay ku dhex jiro haddii ka waran maqaskii laysku qabto kiyuuna waxbaba ku dhex jirin isagu ma iscunayaa dee maanta labada nin ways haystaane waxa laysku keenay iyagoon qofku kala dhex jirin baa laysku keenay iyagiibaa isqabsaday markaa ka shiqay miqasin maqas labadiisa dhinac baad moodaa tajamactumaa waad kulanteen calaa hayri shayin waxba la'aantii oo siwa tafriqa aan ahayn inaad idinku kala geysiin dadka kalageyn dadka unbaad ku kulanteene wax kale oo jiraaba haba yaraatee ma jirin in sha allah halkaa layliskaa shanaad ayuu inoogu joogi doonaa wallahu aclam